bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الmuصنif raximah اllah alاbtidاء mbtadaأ zayd وcaadir khabr in qulta zayd caadir man اctadr وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أصار ذاني وقس وكاستفهام النفي وفي يجوز نحو فائز أولو الرشاد وثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا <clears throat> baabibtidaai haadakani baabibtidaai ibtidaha baabkiisii weeyi lamaa faraga min alaxkaami alifraadiya sharaca fi laxkaami atarkiibiya sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ka soo baxay alaxkaam alifraadiya axkaamta loo yaqaano waa axkaamtii yani waxa weeyaan fardi fardiga kelmadda ugu tacaluqaayay waana soo baray maxaa mebni a maxaa mucraba waxa waa ka soo hadlay waxa gudagelaya axkaamta tarkiibiga axkaamtii tarkiibiga ahayd ayaa gudagelaya tarkiibka mufiidkiina laba jumlo unbuu unoqdaa ima an takuna jumlatan ficliyatan wa an takuna jumlatan ismiyatan jumlo ficliya ayna tahay wa jumlatu nidaai jumlada nida ayaa kamid a an takuna jumlatan ismiya iyo ayna tahay jumlo ismiyaa wa minha ismuficli maca marfuucihi waxaa kamid ismu ficilka iyo marfuuciisa walwasfu lmuktafaa bimarfuucihi iyo wasfiga ku kaaftoomay marfuuciisa oo sawta yidhaahdeen miyaa alwasfu maca marfuucihi walow aahiran fii quwati mufridi maxaad kaga jawaabi maca marfuucihi walow aahiran fii quwati mufradi wafigu marfuuciisa la jirkiisa walow marfuucaasi haba ahaado daahira wuxuu ahaada fii quwati mufrad waxaa laga jawaabaya waxaa laga soo reebaya labadan meelood almarfuuc alwafu almuktafi bimarfuuci oo baabkan joogay iyo iyo kii joogay silatu alla soo ma labadaas baa laga soo reebaya waayahay haddaba sheekh raximah tacaala waxa uu ku bilaabay baabulmubtadey buu ku bilaabay sida kutubtiisa kaleba uugu bilaabay lnahu aslu marfuucaati cinda sibaweyhi mubtaduhu aslumarfuucaat weeyi cinda sibaweyhi ya aslu marfuucaat weeyi culimada qaarkoodna waxay sida ibnu xaajib oo kale wuxuu leeyahay faacilka ayuu ku bilaabaa waayo asluha alfaacilu faacilka ayaa asal ah limaada lianna caamilahu lafdiyun faacilka caamilka ku camal falaya waa lafdi mubtadaha maxaa ku camal falaya ibtida oo macnawi ayaa ku camal falaya qowl saddexaadna waa mid kastoo lagu bilaaba waa asal walikullin wijhatun huwa muwaliha waa yahay hada alcunwaanu ibtidaau ibtidaain cinwaankan alibtidaauhi waa ibtidaau ibtidaain wey ibtidaauga hore maxaa looga jeedaa waa min xayu tarkiib jumla tarkiibka jumlada marka laga warramayo alibtidaau hada maxaluhu ibtida maa lagu bilaaba ibtidaau ibtidaain weeyaan oo famin hada baabi tabdau ataraakiibu baabka kan aayay ka bilaabmaysaa taraakiibtii wa faaidat naxwi lana kula maa sabaqa fi mufradaat waxayna soo hormaray o dhan wuxuu ahaa mufradaadkii ayuha liajli dalika hada alcunwaanu ibtidaau ibtidaain haddaba sheekhu muu odhan sida culimmada kale ay odhan jireen almubtada walkhabar muu odhan ikhtisaaran bu iska yidhi maaha alibtidaau jawaabtu waa maxay liana alibtidaaa yastalzimu almubtadaa wاlmubtadau yastalzimu alkhabara faاstagnaa biاlibtidaai can اlmubtada'i wاlkhabari litalaazumi ibtida haddaynu nidhaahno waxa uu laazimsanaya oo ka dhalanaya meesha inuu mubtada jirade mubtada haddaynu nidhahno mubtadi maxaa ka dhalanaya khabar baa ka dhalanaya idan alibtidabu kaga kaaftoma inuu ihado almubtada wlkhabar litalaazum darteed buna kaga kaaftooma marka waaba ikhtisaar alibtidaau intaasaana laga fahmaya intaasi ayaa laga fahmaya markaa sheekhu muu tacriifin mubtadaun zaydun wacaadirun khabar in qulta zaydun caadirun man ictadar waawalun mubtadaun wathani faacilun agnaa fi asaarin dani waqiswa kastifaamin inafyi wafi yajuusu naxu faaisun ulurashad ajrumigiibaaba tariifi isagu muu tariifin dee ajrumigi baad haysaanba sooma almubtada huwa alismu almarfuucu waqad weyn waa yahay markaa mubtado tacriifkiisi inta ajrumigaa nagaga filan bade almubtada huwa alsmu almarfuucu alcaari can alcawaamili allafdiya maxaa lagu yar daraya un imika ayri y ayri zaaidade bixasbika dirhamu ka oran imika xasbukadani waxa weeyaan waa mubtade maxaana ku jira caamil lafdiyaa ku jira lakin waa zaaid ama wuxuu noqon karaa shubhu jumla shubhu zaaid buu noqon karaa ruba rajulin ya laqiituhu eega rajulintani waa mubtada maxaa galay ruba oo shabihun bizaaida waxaa lagu gartaa macduuf aleyga lagu socodfeeg ruba rajulin laqiituhu wamraatun wamraatun halkan ku cadfaya rajuluntan ku cadfaya waa mubtadade markaa rubadani waa maxay waa xarfu jarin shabihin bizaaid baa la dhaha markaa almubtada huwa alism alcaari can alcawaamil lafdiya ayri zaaida markaa tzaadida way geli kartaa shibunki zaaidna waa geli kara wuxuu yidhi zaydun zayd mubtadaun mubtada weeyi wacaadirun caadirna khabarun khabar weeyi in qulta waa haddii aad tidhaahdid zaydun ninka ihi caadirun mid u cudur daarayo ay huwa zayd manay aladii ka ayuu u cudur daarayaa ictadara cudur sheegtay ay huwa manku dee fa zaydun mubtadun wacaadirun khabarun zayd waa mubtada caadirna waa khabar wey waayahay wa awalunka hore mubtadaun mubtado wey wa awalunka hore mubtadaun mubtado weeye wathani ka labaadna faacilun faacil weeye faacilka oo akhnaa deeqay faacilku mubtadihii can ilkhabari khabar ka deeqay fii asaarin dhani fii qawlika qowlkaaga dhexdeedana ku deeqay asaarin kuwa guuraynaya miyaa dhani labadaasi wa qis qiyaaso cala lmubtadai ka qiyaaso alladii mubtadahaasoo lahu isaga khabarun khabar uu usugnaaday wa cala lmubtadai ka qiyaaso alladii mubtadahaasoo lahu isaga faacilun faacil uu usugnaaday faacilkoo aqnaa can ilkhabari maa ashbahahu maa wixii shabaha wa qiyaaso nafyigii ka istifhaamin leto istifhaam buu lamid yahay waqad yajuuzu inuu banaanaada suuragal ah naxwu qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid ah faaidun kuwo liibaanaya oo guulaysanayo way ulurashadi kuwa hanoonka iyo toosnaanta u saaxiibka waaya mubtadihii tacriifkiisii wuxuu kaga kaaftoomay fastahnaa bilmithaali can tacriif sheekhu mithaalkuu ku siiyey buuba kaga kaaftoomay maxay taariikii intuu ku odhan mubtada waa inta waxaasoo dhan kuusa tirin lahaa wuxuu ku yidhi mubtadaun wuxuu ku yidhi zaydun caadirun buu ku yidhi zaydun caadirun baynu ka garananaa maxay tacriifkii de aduu tacriifkii kala soo dhexbax baa lagula de tusaale lagu siiyede zaydan caadiran ma banaano zaydan caadirunna ma banaano zaydun caadiranna ma banaano maxaa khulaasad maxay noqonaysaa zaydun caadirun weyde haddaba mubtadaha laba loo qaybinaya culimay mubtadaun lahu khabarun mubtada khabar iska le iyo wa mubtadaun lahu faacilu sada masad alkhabari mubtadahan wuxuu leeya faacil laakiin faacilkan baa ooday he meeshii khabarka faacilkan baa ooday meeshii khabarka waa intaa ma isla fahnay haddaba eeg mubtadaun zaydun wacaadirun khabar zaydun caadirun buu kugu ciraabaya weli waxa wax ku ciraaba maarata iyadoo nad sheekh tusaale buu kugu ciraabay waxaawa zaydun caadirun buu kugu ciraabay muxuu ku yidhi zaydun zayd mubtadaun weeyi zaydun waa mubtada muakhara moogta mubtadna waa khabar soo taqadumay zaydun caadirun buu kuga eraabaya wax kale hamoodina zaydun zayd zaydka halkee ku jira de zaydun caadirunta dambe weyaan zaydun zayd mubtadaun mubtada weeyi wa caadirun caadirna khabarun khabar weeyi zayd waa mubtada caadirna waa khabar muxuu ku yidhi in qulta zaydun caadirun min ictadar tusaalaha caynkaasa haddii aad ku dhawaaqdid waxaad odhanaysaa zayd waa mubtada caadirna waa khabar baad odhanaysaa waa mubtadaun lahu khabarun waa mubtada leh khabar wawlu mubtada waanina wuxuu kuga iraabaya asaarin dan intuu kuga iraabaya asaarin danin iraabteedu waa sidee awalun ka hore ka hore waa ke waa asaarinta waa mubtade waani ka labaad ka labaadna waa ke waa dani waa faacil ka deeqay khabarkii isna asaarin danin buu kuga iraabaya war misl fahne markaa mubtadi labaa loo qaybanaya mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu faacilun sada masad alkhabari markaa zaydun caadirun man ictadar wuxuu ku icraabay wuxuu ku tusaaleeyey mubtadihii lahaa isagu khabarka lahaa mubtadihii khabarka lahaa oo zayd waa mubtada caadirna waa khabar ka soco man ictadarana icraabkeega waa iska basido mantaas waa ism mawsuul weeyi jumlada ictadariina waa siladii weeyaan asaarin daanina wuxuu ku tusaalaynayaa waa qaybtii labaad oo ah mubtadaun lahu faacilun sada masad alkhabari asaarin hamzadu waa lilistifhaam saarin asalkiisii hore wuxuu ahaa saariyun buu ahaa istudkilat idamatu cala alyaai fa xudifat uma xudifat ilyaau liiltiqaa'i saakinayni saarin baad iska noqota saarin daacin ya raamin ya baagin dee waxaaso dhan meena sku mid aan jirin kuwaaso dhan weeyaan marka saarintana min asura baa laga keenay waa asayru leylan waa socodka habeenkii la socdo weeyaan socodka habeenkii la socdo weeye markaa saarin waa mubtade marfuuc alaamta rafna damat muqadarat cala alya maxduufa dhani waa faacil faacilu saarintan weeyaan mabniyun cala alif ya weliba sadda waa agna can alkhabari khabarkiina waa ka deeqay ila saarin mubtadinu ka dhigna ma saarin mubtadinu markaa daadani waa faacil waxayna ka deeqday saarintii khabarkii bay kaga filnaatay markaa waa marfuuc wuxuu wataa faacil faacilkana wuxuu ka deeqay khabar halkii khabarka faacilka ayaa u buuxiyey waxaa looga qiyaas qaadanaya haddaba tusaalahan wasfi kasta oo ictimaado istifhaami oo maxay asaarin daninun hadul joogine aqaa'imun azaydani baa lamida aqaa'imun waa maxay waa mubtade zaydanina waa maxay waa faacilun sadda masad alkhabar waynu isla fahnay la tahay nafyigiina waa la maa qaa'imun azaydani maa saarin dani baad odhanaysa maa saarin dani waayahay haddaba ka waran haddii aanu ictimaad yeelan wasfigii haddii aanu ictimaad wadan ka warrama culimo mubtade ma noqonayo hada huwa madhab albasriyiin madhabka basriyiintu waa sida afash oo basriyiinta ka mid a iyo madhabka kuufiyiintu waxa ay wuxuu u yahay wafi bilaa ictimaadi waa iska noqon karaa maxay mubtada wuu noqon karaa wuxuuna yeelanayaa faacilun sad masad khabar tusaalahaad ka fahmaysaa waqad yajuusu faaizu ulurashid buguyi faaiz waa maxay imiga waa ismu faacil ma wasfi bu wataa maya wasfi ma wato waa mubtaday ku wadaan iyagu uludana waa maxay waa min mulxaqaati jimci mudakari saalimi soo maha waa faacilun sida masjid alkhabari laakin madhabu man madhab alakfash wlkufiyiin wlkufiyiin wlkufiyiin wey sidaasay iyagu leeyihin marka weliba waxaa shardiga ah cinda albasriyiin wasfigu inuu ictimaad wato ismi daahirana uu rafcinayo ama damiir munfasila uu rafcinayo macnuhuna ku dhamaystirmayo macnuhuna he ku dhammaystirmayo istifaamtu waxay noqon kartaa xaraf sida asaarin danin oo kale ismi buu noqon karaa sida kayfa jaalisun alcamraani oo kale nafyiguna saddex buu noqon karaa xaraf buu noqon karaa sida maa qaaimun azaydani wuxuu noqon karaa ficil laysa qaaimun azaydani wuxuu noqon karaa ismi hayru qaaimin azaydani nafyigu isoo saddexdaba u noqon karaa ma isla fahnaynta waaya waa ka beydkaa hoose idinku qoriyo dee ayr laahin cidaaka fatra xillah wwalaa takhtarib bicaaridi silmin ayru laahin cidaaka fatara xillah wwalaa takhtarir bicaaridin silmi oo baxrukhafiif ayru laahin mid mashquulaya ayrkii weeye cidaaka cadowgaagu ee fatarixni ow tuur allahwa lahwiga iyo ciyaarta ka tag walaa taktarir ha ku dagmin bicaaridi silmin heshiis yaro soo dariyey ha ku dagmin kaasi heshiis caadiya maaya buu kuleeyay maxalushahadka maad garanaysaan hayruba mubtada laahina waa mudaafi ilayhi haye cidaaka waa faacil laahinta faacilkeygii weyan waana sada masad alkhabar armasla fahni waaya beytkaa kale ayaa ka mida waa baxrulmadiid ayru masuufin calaa zamanin yanqadii bilhami walxasan ayru masuufin kuwa murugooda keyrkii weeyi calaa zamanin wakti yanqadi go-ayo bilhami muruge iyo walxasani kiraanyo maxalushaadku waa maxay hayruba mubtada masuufina waa mudaafile bilidaafa calaa zamanin tanjaar iyo majruurkana fii mawdici rafca ayuu yaalaayo masuufka ayuu yahay naaibu faacil waana sedmased alkhabari weeyi masla fahnaynta intaa waa isla fahnaylada marka waa maxay wuxuu ku tusaaleeyey saddexdaa bayd waxay yihiin waa mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu faacilun sadmased alkhabari haddaba mubtadaun lahu faacilun sadmased alkhabari basriyiintu waxay u shardiyayaan wasfigaasi inuu ixtimaad wato akfash oo basriyiinta kamida iyo kuufiyiintuna waxa ay leeyihiin mayane wasfigii wuu iska camal fali karaa bikayri ictimaadin waana halka dambuu ku leeyahy waqad yajuusu naxu faa'izun ulurashad halkuu ku leeyahay wey waayahay madhabka basriyiintu marka waa sida markaa saddex madhab baa ku jira madhabka basriyiintu waa maxay manaca alibtidaaa bilictimaadin isagu basriyiintu way diideenba hadduu bilaa ictimaad yahay mubtada ma noqon karo madhabka kuufiyiinta iyo akfashna waa jawaasuhu bilaa qubxi wuu bannaan yahay laakiin wax ceebi kuma jirto madhabka muxamed ibnu maalig laftiisa kitaabkiisa atasiilu ku sharaxayna waa jawaasuhu biqubxin ya wuu bannaan yahay laakiin qubxi baa ku jira saddexdaa madhab baa ku jira marka iska ilaaliya saddexdaa madhab ayaa ku jira marka intaa dambe waqad yajuusu naxu fasin ururshida wuxuu ku ishaaraya inuu iswasfigii bannaan in mubtada laga dhigo iyadoon ictimaad la helin laakiin cinda man cinda akfashin wlkuufiyiin yaana fudude kuufiyiinta iska fudude daliil bay wataana wuxuu yidhi fakhayrun taasay wataan hadda fakayru naxnu cinda annaasi minkum ida daaci lmusawibu qaala yaala fakhayrun kuwa khayr badan ayaanu nahabinu naxnu anagu cinda naasi dadka agtooda minkum idinka ayaanu ka khayr badanna ida daaci ilaa qaala marka uu yidhahdo addaaci ka yeedhaya almusawibu hadalka ku celcelinaya yaa laa yaa la fulaan alla ree hebelow markuu yidhaa uu noo habar wacdo anu giibaan kusoo nidhana buu leeya reer waan u helana waa istiqaasadii yaa la fulaan soo ma garanataan <laughs> istiqaasadii wey maxalu shaahidku waa maxay fa khayrun tan waa maxay waa ismu tafdiil waa mubtade naxnuna waa maxay waa faacilun sadda masada alkhabar khayrkan istifhaam iyo nafyi maa lagala hormaray dliil baan haysanaa bay dhahde waxaa kaloo kamid bidkaa kale soo qaadan jirnay khabiirun banu lihbiin falaa takum lkiyaan maqaalata lihbiin ida tayru marati khabiirun niman xoogagaala weeyi oo warka hoose og banulihbin reer banulihbin falaa takun iyaho ha ahaanin mulqiyan mid laaqi yeelo oo tuura maqaalata lihbiin nin reer lihbiya maqaaladii iska ilaali dheeldheer ha tuurin buu idaa marati tayru marati shimirtu markay marto kuwa faaliyaha dadka u tegi jirayo shimbirta eegi jira shimbirtu kolka aday duushay dhinaca ah, bidixay u duusho waxay odhan jireen may safar kaga joog may guur kaga joog waa mashcuume hadday dhinaca ah midig u duushana waxay odhan jireen hawshaasi waa fasax dhaqaaq markaa nimankaas hawshaasi khatar ku aanbuguy ah kolka haddii waxaa ku idhahdaan iska ilaali buguleey ha ku dagmin marka maxalushaahidkeenu waa maxay waa khabiirun waa mubtade banuudana waa tii haleeli jirtay dee mulxaqaadkii xudkarsan soo ma garanaysaan ya waa faacilun sada masada alkhabar abyaadaasaan anagu haysanaa bay leeyihin waxba si odhan mayno culimadii kale maxay kaga jawabayaan marka waxay leeyihiin maye khabiiruntani waa maxay waa khabar taqaduma banuulihbintana waa maxay waa mubtadihi oo muakhar ah oo waayo banuugani waa jamace khabiirna waa mufrade sababti shardi ahay mutaabaqo waxay kaga jawaabayaan faciilkani waa bimacnaa faacil wlmalaaikatu bacda dalika ahiri niga qadriga kusoo mari jirnay waa faciilo bimacnaa faacila marka intaba wuu usuubada waa lagaga abri karaa buleya maay jamc waa lagaga abri karaa jamce waa lagaga abri karaa markaa saddexdaa bid khulaasadoodu wa iska fududaabta waa mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu faacilun sada masad alkhabari beydka dambana waxa uu ku ishaaraya wasfigii in mubtada u noqon karo bikayri ictimaadi waana madhabka akhfash iyo madhabka jumhuur ama alkuufiyiin bade madhabkooga weeyaan zaydun waa mubtadiyo muahara mubtadowna waa khabar taqadumay wacaadirun waa mubtada khabaruna waa khabarkiisii khabaruna waa khabarkiisii in qulta jawaab shardigii baa go-an jawaab shardiga waa la goyn karaa bisharayn iska ilaaliya culimada jawaab shardi waa la goyn karaa bisharayn labada shardi waa maxay in kaana ficlu shardi maadiyan ficlu shardigu hadduu maadi yahay iyo dalaalatu maa qablo waxa ka horaya hadduyna tusina labadaa shardi haddaad isla heshid yajuusu xadfu jawaabi shardi jawaab shardiga inaynu goyna wuu iska banaanya intaa masla fahnin caadirun damiir baa ku asturan huwa ila waa ismu faacile manna waa mafcuulkiisii ictadarana waa siladii weeyi zaydun zayd mubtadaun mubtada weeyi wa caadirun caadirna khabarun khabar weeyi in qulta waa haddii aad tidhaahdid zaydun zayd caadirun mid uu cudurdaarayo weeyi ay huwa zayd manay alladii ka ayuu cudurdaaraya ictadara cudurdaar sheegtay ay huwa manku intaa ma isla fahnin waa awalun ka hore wuxuu ku ciraabaya asaarin waayahay waayahay mm, abubakr waa awalun waa mubtade waa nakiro walaa yajuusu ibtidaa binakira inoo soo wada maxaa u cunisiye maladii sawaqa malmusawiq waayahay waayahay cadnaan waaya abdifatax ya waxba ah, laga qaybinaya waayahay cabdisalaan fariid kownuhu maqruuna lihani almucarafi bal wuxuu la xidhiirsaday athani athanina waa mucaraf bialde saxix wala la hada huwa almusawir wa awalun ka hore mubtadaun mubtada weeyi wthaani ka labaadna faacilun faacil weeyi faacilka oo agnaa deeqay huwa faacilku macmuulkeedii baa go-ane mubtadihii buu deeqay canilkhabari baa go-an khabarkii ayuu ka deeqay fii qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida dhexdiisa ayuu ku deeqay asaarin kuwa guuraynaya miyaa dhani labadaas labadaas kuwa guuraynaya miyaa iyo dhexdeeda wixii lamid ayuu ku deeqay marka asaarin hamsadu waa lilistifhaam saarina waa mubtade dhanina waa faacilun sadmasad alkhabari arintaa ba isla fahni waistan mutacalaqeygii baa go-an waxaan soo qadaro dhan soo mad arkan markii waqis qiyaaso cala almubtada'i alladii lahu khabarun wa cala almubtada'i alladii lahu faacilun eh, aghnaa can alkhabari maa ashbahahumaa waxaaso dhan baa go-an ma ay alladii ka uga qiyaaso ashbahahumaa labadan shabahayde wanafyu nafyigiina ka istifhaamin istifhaam buu lamid yahay istifhaam unbuu kuu tusaalaye nafyina halkaa dhig maa saarin daanin dade ya markaa wafiga de ism aacil dutaag ismigi mafcuulna waa lamid waxaad ka odhanaan amafhumun darsu amafhumun adarsu mise amafhumun adarsa amafhumun addarsu weeyaan amafhumun addarsu ila mafhumkani waa ism mafcuul maha ictimaadna wuu haystaa maha addarsu waa faacilun sad masad khabari waa naayb faacil sada masad alkhabari waqad yajuusu inuu banaanaado ayaa la arkaa qad baa geliya sheekh waa taqliil waqad yajuusu inuu banaanaado ayaa la arkaa naxu qawlika oo dhahdaad iyo wixii lamid aad ku qawshid faa'izun kuwa guulaysanayo weeye ulurashadi toosnaanta iyo hanuunka kuwa u saaxiibka ah waa wasfigii aan ictimaad wadan waa madhabu akhfash iyo madhab kuufiyiin waayahay waani mubtadan wada wasfu khabarin fi siwali firaadi ibqan istaqar halkaas mise waxaan ka booday ya aani ka labaad mubtadn mubtad wey wadaakan alwafu ee wasfigiina khabarun khabar wey in istaqara waa haddii u sugnaado ay huwa wasfigii fii siwalifraadi mufradnimo wax ka soo hadhay dhexdeed waa haddii uu ku sugnaado ibqan ay muaabiqan xaale uu yahay waa haddii u sugnaado mid muaabaqaynaya limarfuucihi marfuuciisa baydkan w adg in la kala fadhay u wthaani ka labaad mubtadon wey buu uri ka labaad waa mubtade ka labaad maad garanasa de tusaalihi hadin dib ugu noqono waa dhani ka labaad munahayn faaisun ulurashadna kee ka labaada uluda ayaa ahayd ma ya wthaani ka labaad mubtadon mubtade wey kaa labaad waa mubtade wadaakan alwasfu ee wasfigiina khabarun waa khabar wasfiguna waa waa khabar bugoy laakiin waa cilima in istaqara waa haddii uu sugnaado huwa wasfigani fii siwalifraadi mufrad wax ka soo hadhay dhexdii waa haddii uu ku sugnaado dibqan ay mutaabiqan xaalo uu yahay waa haddii u sugnaado mid mutaabiqaynaya limarfuucihi marfuuciisa muxuu uga jeedaa allahuma salli calaa maxamed wuxuu uga jeedaa alwaصfu ima an yakuna mufradan wamaa bacdahu mufradan wa ima an yakuna musanan wamaa bacdahu musanan ima an yakuna jamca wmaa bacdahu jamca bal iirsada wafigan iyo marfuucan inay ismuaabaeeyaan iyo inaynan ismuaabaeen horta labada u kala tuura masmalana wafiga iyo marfuucuhe inay ismuaabaeeyaan iyo inayna ismuaabaeen labada u kala qaada maxaynu horaysiine inay ismuaabaeeyaan soo ma ismuaabaeyntiisa saddex baa ka soo bixi alwafi ima an yakuna mufradan wmaa bacdahu mufradan so maslema ima an yakuna waصfan muhanan wama bacdahu muhanan soo laba maha wa ima an yakuna jamcan wama bacdahu jamcan marka macnaheedu maad fahanteen inay isku muaabaqeeyaan mufradnimo inay isku muaabaqeeyaan musanannimo inay isku muaabaqeeyaan jamacnimo soo si fiican maydaan fahmin haddaba u fiirso in kaana alwaصfu mufradan wama bacdahu mufradan jaasa fi lwaصfi wajhaani waصfigu hadduu mufrad yahay waxaa ka dambeeyaana uu mufrad yahay waصfiga laba wej baa ku banaan tusaale aqaaimun zaydun aqaaimun zaydun eega qaa'im muna mufrad ahayn muna wasfi ahayn zayduna muna marfuuci ahayn muna mufrad ahayn laba wej baa inoogu bannaan qaa'im labada wej waa maxay ima an yakuuna khabaran muqadaman wamaa bacdahu mubtadaan muahara isaga inaynu ka dhigno khabar muqadam ah waxaa ka dambeeyana aynu ka dhigno mubtada muahar ah oo aqaa'imun imika waa maxay hamsadu waa lilistifhaam soo maa qaa'imun waa maxay waa khabar muqadam ah zayduna waa maxay waa mubtadiy o muahar ah saw qowl maa kaasi wejiga labaada inoo banaan waa maxay inaynu nidhaahno qaa'im waa mubtade wamaa bacdahu faacilan aw naaiba faacilin waxaa ka dambeeyana ama waa faacil de ama waa naaiba faacil laba qowl maynahan marka hadday isku mutaabaqeeyaan mufradnimo eeg marfuucii iyo wasfigii hadday mufradnimo isku mutaabaqeeyaan wasfiga laba qowl baa inoogu banaan laba wej baa inoogu banaan labada wej waa maxay inaynu isaga ka dhigno khabar muqadam ah marfuucana aynu ka dhigno mubtade muahara inan maya wasfiga ka dhigno mubtade marfuucana aynu ka dhigno faacil sada masad alkhabar ama naaibu faacil sada masad alkhabar haddaba midkee fiican taasaa lasku hayaadana waxa fiican waxa fiican inaynu sidiisa ku dayno sidiis waa side inaynu isaga mubtade ka dhigno waxa dambana aynu ka dhigno khabar waayo aayaddan qur'aankaa inaga hor imanaysa araakibun anta can aalihati ya ibraahim icraabteedu waa side araagimun anta can aalihati welima is weydiisa aqaa'imun zaydun bay lamid tahay araagimun alifku waa lilistifhaam hamzadu raagimun waa maxay waa wasfigii antana waa maxay soo mufradnimo iskumay mudaabaqeen haddaba maxaynu icraabnaa waxa fiican inaynu nidhaahno raagibun waa mubtade antana waa maxay waa khabar saasaa fiican limaada can aalihati jaariya majruurkan wuxuu ku soo tacaluqayaa raagib haddaba haddaynu nidhaahno raagib waa khabar muqadam ah antana waa mubtade muahar ah raagibna e, aalihatina aynu ku tacalujulna raagib maxaa ka dhalani alfaslu bayna alcaamili walmacmuuli biajnabiin caamilkii oo raagiba iyo macmuulkii oo aalihatii ah maxaa lagu kala fasliyey ajnabi limaada ile mubtaduhu ajnabi buu ka yahay khabarke soma haye laakiin haddaynu nidhaahno raagibun waa mubtade antana waa khabar aalihatina waa sidaa kama dhalanayo fasli lagu kala saaray maxay shay ajnebia limaada dee abarku khabarku mubtadaha ajnebi kama aha ee khabarkaaba kusi camal falaya de mana khabarku ku amal falayn khabarkaa ku camal falayaba ajnebi kama aha marka waxa fiican inaynu nidhaahno oo wejka raajixii uu yahay xaaladda isku mutaabaqeeyeen mufradnimo wasfiga aynu ka dhigno mubtade marfuucana aynu ka dhigno khabarkii saasaa fiican masle waayahay in kaana alwaصfu musanan wamaa bacdahu musanan he wajaba an yakuuna alwaصfu khabaran muqadaman wamaa bacdahu mubtadaan muakharan haddii ay isku mutaabaqeeyaan musanannimo waxa waajib noqonaya xaaladaasi inaan wasfiga ka dhigno khabar muqadam ah marfuucana aynu ka dhigno mubtade muahar ah ma daliil isagaa inoo sheegay de wathani mubtadan wadal wasfu khabar buu goy an mbtad wa maay waa marfuuci baa noqonaya mubtada muahara wadalwafu khabar waa maxay wafigiina muxuu noqonayaa khabar muqadama ayuu noqonaya aqaa'imaani zaydani hadday craab lagu dhaha maxaad odhan halifku waa listifhaam dade qaaimaani waxaad odhanaysaa maay waa khabarin muqadam dade qaaimaani waa maxay waa khabarun ya muqadam baad odhanaysaa de zaydanina waa maxay waa mubtadiya muahara dee qaaciduu ku siiyey sheekh qaacidadii sifaan wathani mubtada wadalwasfu khabar baad haysataa haye in kaana alwaصfu jamcan wmaa bacdahu jamcan wajaba an yakuuna alwaصfu khabaran muqadaman wmaa bacdahu mubtadaan muaharan hadday jamacnimo isku mudaabaqeeyaanna maxaa waajib noqonaya waصfiga inaynu ka dhigno khabar muqadam ah marfuucana inaynu ka dhigno mubtada muahara ma daliil qaacidadanaad haysataa wathani mubtadan wada lwaصfu khabar markaa u fiirsada hadday isku mudaabaqeeyaan musananimo ama ay isku mudaabaqeeyaan jamacnimo maxaa waajib ah inaynu he he wasfiga aynu ka dhigno khabar muqadama marfuucana aynu ka dhigno mubtade muahar qaacidadaas ada haysataada nimanka waxaa diiday iyagu luqatu akaluni albarakiis baa diidaya waaya haddee mufrad isku mutaabiqeeyaanna wasfigii laba qowl baa inoogu banaanaan kii raajixina waynu sheegnay haddayna ismutaabaqayn haddaba ka hor haddayna ismutaabaqaynba ka hor haddayna ismutaabaqaynba laba ka soo baxaya marka iyagu nimankan akaluni albarakid waxay iska leeyihiin wasfiga mubtadaan ka dhigna iska leeyihin moogta akaluni albarakid iyagaa saa ugu dhawaaqay akaluni waxay cuntay bay albarakid tafkiboodadii ya carabta kale maxay u dhawaaqdaa akalatni albarakid ba ugu dhawaaqda akalatni albarakitu bay iyagu leyihin akalatni albarakitu marka iyagu nimanka akaluni albarakitu waxay iska leeyihin wasfiga aynu ka dhigno mubtade waxa dambana aynu ka dhigno faacilun sada masada alkhabari bay ku leyihin iyagu oo luqatu akaluni albarakit lakin madhabka jumhuur naxwiyiin waa maxay waa sidaa sheekh uu sheegay wathani mubtadan wada lwasfu khabar qaacido guud buu kusiyey ya iyaga hoos marino haddayna ismudaabaqeyn ka waran laba qaybood baa ka soo baxaya mumtanicun wa jaaizun qayb mumtanica oon jirin ba luga alcarabiya iyo qayb jaaiz ah labadaasaa ka soo bixi mumtanici waa maxay mumtanici waxa weeyaan an yakuna alwaصfu ayra mufradin an yakuna alwaصfu غayra mufradin wاlmarfuucu mufradun waigii waa ayr mufrad waigii wuxuu noqday muan ama muxuu noqday jama marfuuciina waa mufrad haddii isku ge aqaaimaani zaydun saa ohan balraab aqaaimaani zaydun aqaaimuna zaydun saad ohan maad craabi kartaa ya maad craabi kartaa waa mumtanic ma jiro aqaa'imaani zaydun haddaynu nidhahno aqaa'imaani waa mubtade zaydunna waa khabarkii muaabaqadii ma jirto sooma haddaynu nidhaahno aqaimaani mayna aynu ka dhigno wasfigii aynu ka dhigno aynu nidhaahno ka dambana waa marfuuc sida masad alkhabarana soo kan calaamatu tasniya soo ka rafcistay aqaimaani maanad arkin aqaimina sooda calaamatu jamca ku jirta marka waa mamnuuc xilmuu mamnuuc noqonayaa idaa kaana alwasfu hayra mufradin wlmarfuucu mufrad xaaladda jaa'iska maad garanaysaan xaaladda jaa'iskiina waxa weeyaan idaa kaana alwasfu eh, ida kaana alwaصfu mufrada wاlmarfuucu musanan aw jamca waصfigii waa maxay waa mufrad marfuuciina waa maxay waa musane ama waa jamc waa jaais marka jaais ha ahaatee markaynu icraabano maxaa la samaynaya waxa caynoobaya waصfiga mubtadu maad ka dhigaysa markaana aqaa'imun azaydan hadee icraab lagu dha maxaad odhan qaa'imun waa mubtadu maad ka dhigaysa zaydanta dambana waa maxay waa faacilun sada masd khabr marka maxaa ka soo baxay inay ismutaabaeeyaan iyo inayna ismutaabaayn soo labadaas kamay soo bixin hadday ismutaabaeeyaan saddex baa ka soo baxaya inay isku mutaabaeeyaan mufradnimo wasfigii laba wej baa inoogu banaan inay isku mutaabaeeyaan musananimo iyo jamacnimo markaana wasfiga waxaynu ka dhiganaa khabar muqadam ah marfuucina waxaynu ka dhiganaa eh, mubtada muaharaynu ka dhiganaa iyo inayna ismutaabaqaynba labaa ka soo baxaya qayb mumtanica waa marka uu noqdo wasfigii maxay hayru mufrad marka uu noqdo marfuucuna u noqdo mufrad iyo qayb jaais ah waa marka wasfigii uu noqdo maxay mufrad marfuucuna u noqdo hayru mufrad oo musan ama ama jamc marka iska ogaa hadal badan tahay haddaba u fiirsada waani waa mubtade mubtadowna waa khabarkii wadaa waa mubtade alwasfu ama ka bayaani ama nacti ka dhigo calaa ra'yi bni xaajibni calaa ra'yi mualif khabarna waa khabarkiisii intu waa shardiya istaqara waad garanaysana waa ficlu shardigii faacilka istaqaraa si aad u fahamtaan daaga u celiya oo wasfiga armays fahmaysaan i siwa ifraadina istaqara ku tacalujiya ibana muaabi weyaan waa xaalo waxaynu ka xaalaynana istaqara faacilkeega mutacalaqii muaabina wuu go yahay saa maxay noqon waani ka labaad mubtadaun mubtad weeyi waa marfuuci mayla socotaan wadaakan alwafu ee wasfiga ihina khabarun khabar weeyi wasfigana waa khabar muqadam ah waa xilima in istaqara waa haddii u huwa wasfigu fii siwa fraadi mufradnimo wax ka soo haay mufradnimo maxaa ka soo hahay musan iyo iyo jamc tibqanay mutaabiqan xaalo uu yahay waa haddii u sugnaado mid mutaabiqaynaya limarfuucihi marfuuciisa mufradnimo wax ka soo haray waa haddii uu ku mutaabaqaynayo wasfigii marfuuciisa oo musananimo ah ama jamcnimo ah qaacidadaasda marka hadduu labadaa ku mutaabaqeeyo waayahay waa la skalay soo maha warafacuu mubtadaan bilibtida kadaaka rafcu khabarin bilmubtada warafacuu way rafciyeen nuxaadu mubtadaan mubtada ayay rafciyeen bilibtidaai ibtida ayay ku rafciyeen mubtada ayay ibtida ku rafciyeen rafcu khabarin khabar rafcintii bilmubtadayi mubtada lagu rafciyaa kadaakay kainu kadaaka madkuurkaagaasu lamid yahay halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu madaahibtii afarta ayada ku jiri jirtay ya mubtadaha maxaa rafciya iyo khabarka maxaa rafciya sow afar qowl may ahaan jiri ya afarta qowl jumhuur lbasriyiin iyo madhab sibaweyn maxay ahayd mubtadaha maxaa rafciya ana almubtadaa marfuucu biibtida mubtadaha waaa lagu raiyaa ibtida lagu raiya ibtidahana waa caamil macnawi ah khabarkana maxaa lagu rafciyaa mubtade ah, khabarka caamilkiisuna waa caamil lafdia ah. waa caamil lafdi ah waa madhabka jumhuurulbasriyiin iyo madhabu sibawihi wey kaa waynu garanay madhab labaad baa jira madhabkaa labaad wuxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa ana alcaamila fi lmubtadai wlkhabari huwa ibtidaau caamilka ku camal falaya mubtadaha iyo khabarkaba ibtidaha yarba isku maraya culimada diidayana waxay leeyihin ibtida waa caamil macnawiya oo daciifa laba siduu isku wada mari karaa waxaasay ku cilaynayaan tacliilaadkaasay keenayaan marka madhabka labaad waxa weeyaan mubtadaha iyo khabarka waxa ku camal falaya maxay ibtida ayaa ku camal falaya labadoodaba caamilkoogi muxuu noqday ilama socotaanbe lafdiya macnawi buu noqday labadoodaba caamilkoogi muxuu noqday macnawi buu noqday qowl saddexaad baa jira almubtadau marfuucu biاlibtida aye wlmubtadau wlibtida marfuucu bikhabr mubtada maxaa lagu rafciyey ibtide mubtadihii iyo ibtidihiya wada socdaana maxay rafciyeen khabar bay rafciyeen qowl afraad baa jira waa madhabka kuufiyiinta qowlka afraadna taraafaca taraafaca waa maxay ana almubtadaa rafca alkhabra ana alkhabra rafca almubtadaa taraafaca mubtadaha waxa rafcinaya khabarkay ku leeyihin khabarkana waxa rafcinaya ku leyihin mubtada taraafaca afartaa madhab baa ku jira marka afartaa madhab ayaa ku jira waacdalu hadihi اmadaahibi madhabu sibaweyhi wahuwa almadhab اlأwl wahuwa madhab اbasriyiin inaanu nidhaahno ana almubtadaa marfuucu biاlibtida wa ana alkhabra marfuucu bilmubtada haddaba warafacuu nuxaadu celi ama carabi iskaga celi mubtadaan waa mafcuulkeegii bilibtidaana rafcuuda ku cadaf waxa fiican rafcu khabarin inaynu ka dhigno mubtade bilmubtadayna rafciga oo ah master aynu ku tacalujino kadaana aynu khabar ka dhigno saas aynoo fiican saas ayaa fiican marka rafcu khabarina waa maxay waa min baabi idaafati almasteri ilaa mafcuulihi bacda xadfilfaacili bay noqonaysaa saa macnaheedu waa maxay rafcuhum alkhabara bilmubtada'i haabitun cindahum ka hubuuti rafcihim almubtadaa bilibtidaa'i saasuu noqonaya macnaha baydku rafcuhum alkhabra rafcinta khabar ay rafciyeen bilmubtadai ay ku rafciyeen haabitun cindahum agtooda wuu sugnaaday ka hubuuti rafcihim rafcahoogu sida uu sugnaaday almubtada bilmubtada ay ku rafciyeen macnaha beedku saasuu noqonaya markaa u fiirso warafacuu way rafciyeen nuxaadi mubtadaan mubtaday rafciyeen bilibtidaai ibtiday ku rafciyeen mubtade rafcu khabarin khabar rafcintii bilmubtadai mubtada lagu rafciyaa kadaaka i kainun kadaaka madkuurkaagaasu lamid yahay siday mubtadihiiba ibtida ugu rafciyeen ayay khabarna mubtada ugu rafciyeen macnuhu waa sida mslfani wاlkhabru juزء mutim faa'ida kallahu barun wاlayaadi shaahida wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk